bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wa saxbihi wamanwalaahu ama bacd waxaan ku jirnay suuratu naasicaat waxaana soo gaarnay halka ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala hal ataaka xadiidu muusa id naadaahu rabbuhu bilwaadi اlmuqadasi طuwa idhaba ilaa fircawna inahu طaغىa faqul hal laka ilaa an tazakaa waahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى inta aayadahaasi waxay ka sheekeynayaan qisadii fircawn waxaanan soo sheegnay xalay horu dhac ahaan in qisada ugu badan ee qur-aanka ku soo laalaabatay ay tahay ilaa wax labaatan suuradood waxa ku dhownaa midba inta lagu faahfaahiyey baa lagu faahfaahiyey saddexda suuradood ee ugu badanna ay yihiin acraaf taahaa iyo suuratu alqasas ay yihiin mar walba meel kastoo la joogabana qayb ka mid ah oy munaasabaddu ku socoto lasoo koobo ama la faahfaahiyo ilaahi subxaana wa tacaala qisadaa waxaan sheegnay sababaha u soo celceliyey waxyaabo badan hadday duqyaan iyo xadgudub caqiide iyo diin tahayna inuu astaan iyo halbeeg u yahay fircawn iyo wixii ka dembeeyeyoo aanin badani ka fogayn dariiqiisii hadday tahay aadamaha kibir iyo xadgudub iyo dulmi haddii ay tahay aadamuhu isku sameeyo qaab kastaba ha loo sameeyana inta ugu badan inuu astaan iyo udub dhexaad u yahay qaab dhaqankii maamul dhismo dhaqan iyo dowladeed ou fircawn lahaa <clears throat> iyo wixii muusiyo hardankii iyo loolankii dhex marayey dadkii xaqa doonayey dadkii dulmanaa dadkii garsoorka raadinayey dadkay xuquuqdu ka maqnayd dabkii dadkii la midab soocay ama la takooray dadkii xuquuqda waayey dadkii deegaan iyo dhulinta loogu yimid in laga dhexloo laga qaata la doonayo la gumaaday inahaasoo dhan oo taariikhda dunida wejiyo badan ku soo laalaabatay bay qisada fircawni astaan iyo lafdhabar iyo udubdhexaad u tahay saa darteed baa marba dhinac laga ifiyaa hadba munaasabadda joogta munaasabadda innaga suuraddeennan la xidhiirtaay waa laba qodob oo kooban oo ah aliimaanu billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo jiritaankiisa in la rumeeyo iyo halkii uu fircawn ka taagnaa jidkii iyo dariiqii uu maray habal looga horeeyo sida qur-aanku meelaha qaarkood ku tilmaamay iyo aakhiro rumaynteedii iyo inkiraaddiisii uu diiday iyo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha caddaynaya jiritaanka ilaahay iyo qiyaamada dhicitaankeeda oo qaybna lasoo sheegay mar labaadna doodda fircawn marka lasoo bandhiga si kooban lagu soo celin doono si kale haddana weji kale laga tusi doono inayna dooddaa iyo waxay ku salaysan tahay wax sal weyn leh oo macno aanay ahayn ilahi wuxuu yidhi hal ataakanba kuu yimid xadiidu muusaa muuse khabarkiisii iyo sheekadiisii warkiisii iyo qisadiisii ma kuu timid oo ma ku soo gaartay oo ma haysa idnaadaahu markii u dhawaaqay rabbuu rabbigiibaa u dhawaaqay bilwaadi togi iyo biyomareenkii almuqadasi ee la barakeeyey tuwa magiciisana tuwaa la dhihi jiray waxaana lagu yidhi idhab tag ilaa fircawna fircawn u tago aad innahu fircawn taqaa waa kibray nin kibray oo qooqay oo xadgudbay weeye oo dulmigiisa diin iyo dadba badan yahay faqul waxaad ku tidhaahdaa hallaka ma mudan tahay oo ma danaynaysaa oo ma rabtaa ilaa an tasakaa inaad tahirsanto oo wixii dembi iyo dulmi aad gashay aad lagaa cafiyo ood wixii iska dhaqdo ood nadiif ka noqoto oo aad isbeddesho ma rabtaa waa hadiyaka inaan kugu hanuuniyoon ku tuso ilaa rabbiga jidka rabbiga oo isagiina ku baro dariiqiisiina ku tuso oo fatakhsha isaga aad ka baqdood ka cabsato fa araahu wuxuu tusay alaayata astaantii nabinimada lagu garanayay in rabbi soo dirayna lagu aqoonsanayey buu tusay alaayata aayaddii alkubraa ay weyneyd fakadaba fircoon waa beeniyey wa casaa waa amar diidey uma adbara waa jeedsaday oo gadaal buu u noqday yascaa isagoo dadaalaya la dagaalankii iyo diinta iyo dacwada la dagaalankeeda ku dadaalaya faxashara dadkiisuu isu keenay fanaadaa waa u dhawaaqay oo kor buu u hadlay oo faqaala wuxuu yidhi ana rabbukum anaa rabbigiinna alaclaa ee sarreeya fa akhadahu allaahu allah u qabtoo u ciqaabay nakaala alaakhirati tii dambe cadaabkeedii iyo walulaatii hore labadaba ina fii daalika arrintaa fircawn ee laga soo sheekeeyey la cibratan waana qaadasho iyo wax lagu waansamo iyo waayaa ku jira liman yakhshaa qofka alla ka baqaya inta qisadaasi ilaahay wuxuu nabigeenna weydiiyey aisataaka xadiidu muusaa sida suuratu taahaba sidaasoo kale lagu weydiiyey lafdigaa laftiisa hal ataaka xadiidu muusaa id naadaahu rabbuhu waa taaha naaran dab iftiim ayuu arkay nebi muuse qisadiisa haddaba halkan ujeeddada laga leeyahay waa sida ilaahay nabi uga dhigay ee risaalada la siiyey iyo mucjisadiiyo aayaadka caddaynayee loo raaciyey iyo waxa lala dirayee fircoon waxaynuu ku yidhaahda ay ahayd iyo waxa fircown ka yimid iyo si kooban halkay ku dhammaatay gunaanadkii iyo gabagabadii idnaadaahu waxaa u dhawaaqay rabbuhu rabbigii baa bilwaadi uga dhawaaqay almuqadasi la barakeeyey tuwa ahaa rabbi baa u dhawaaqay muuse calayhi salaam oo rabbi hadalkiisubuu maqlay saa darteed baa aayad kale ilaahay nagu yidhi wa kallama allaahu muusaa takliima ilaahay baa la hadlay nebi muuse la hadal buu la hadlay marna wuxuu yidhi hadal toosoo ilaahay uu nabi la hadlay muusaa lagu fadilay ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii fakhud maa aataytuka risaaladaasaan kugu doortay oon dadka kaaga fadilay wa bikalaamii inaan kula hadlay baara dadka kaaga fadilay waana macnaha ay keenaysa inuu maqlo markii kalaam hadal la yidhaahdo iyo markii nidaa dhawaaq la yidhaahdo saas darteed bay meelo badan id naadaahu rabbuhu iyo wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala muuse marka rabbi baa la hadlay rabbiguuna hadalkiisa maqlay waxa uu codsaday intaa dheer muuse waxay ahayd inuu ilaahay arko rabbina wuxuu u sheegay inuusan arki karin aadamaha ifka inta ay joogaanna awooday ku adkaystaan intay allaha arkaan inayna lahayn markuu yidhi rabbi arinii anduru ilayk ilaahu iskaytus aan ku arkee oo ishaydu ha ku qabatee qaala lan taraanii ima arki kartid walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraani hadduu jabalkaa buurta ka adagi adkaysato markaa anigu intaan xijaabka iska qaada isu muujiyaaye waad arki doontaa ifka iyo adduunkaa laga hadlayaa haddii jabalkiiyo buurtuba adkaysan weydana ifka looguma talagelin inaad igu aragta wey falammaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wa khara muusaa saciqa muusena waa miir beelayba buurtiina wayba dhalaashayba saas darteed muuse waxaa lagu fadilay rabbi kalaamkiisii inuu maqlo halka ambiyada kaleoo nebi moxamed ka mid yahay sala allahu calayh aalihi wasalam malag loogu soo dhiibay oo malaggii uu ka maqlay hadalka ilaahay hal malag ha soo gaarsiiyo laakiin waxa uu maqlay weli waa hadalka ilaahaye toos ma ahee waa loo soo tebiyey innaguna sidii umaan hadalkii ilaahay u akhriyaynaa markaan aqrinana u maqlaynaa saa darteed baa fi suurati tawba ilaahay nagu yidhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ilaa hadalkiisa ilaa uu ka maqlo waxaan la aqrinayaay codkaaga ku akri ama gacantaada ku qor waa kalaamkii ilaahay waxaan la aqriyey waxaan la maqlay kitaabka ilaahay kalaamkii ilaahay waaye rabbi baana u dhawaaqay rabbi baa la hadlay rabbi baa kalaamkiisii la maqlay nusuusta sharciga kitaab iyo sunno u kala kici waaye laba isdiidanoo wax ka duwan leh laa aayad qur'aana walaa sunno nabi ana ma jirto caqli fasaaday oo cilmigii nusuustii iyo waxyiga sharciga ka fogaaday oy mutakalimiin iyo ay muctasilo bilaabeen kadibna jahmiyadii iyo muctasiladii ay isla qaateen kadibna kulaabiyihii iyo ashcarihii iyo maaturiidiye ay galeen yaa waxay diideen kalaamka ilaahay oo dhaba inuu yahay waxay dood iyo muran ka keeneen muuse ilaahay inuu u dhawaaqay hadal ilaahayna uu maqlay masaladaasi masale ay ku kala duwan yihiin maaha nuxurka madhabku laa muctazila walaa ashcariya wax ay ku kala duwan yihiin oon eray af laga gobaadsaday iyo ujeeddo kala leexsan aan ahayni ma jiraan mar baan qaban doonaa ashaaciradu inay khalqulqur'aan aaminsan yihiin iyaga iyo jahmiyadana waxba ku kala duwanayn kuwo cusub keliya ma aha min baaqilaanin laga soo bilaabana waxaan keeni doonaa erayadii kutubtooda ay ku qoreen baaqilaani soo mar juweyni soo mar khazaali soo mar raazi soo mar iiji soo mar kuumi soo mar ilaa kuwan jooga shariifuljurjaani soo mar ilaa baajuuri iyo kuwa jooga isugu imo mar baan xalaqaad ka qaban doonaa ashaacirada madhabkeedii iyo jahmiyadu khalqulqur'aan wax ay ku kala duwan yihiin lama arko afkayga iyadoon ahayn iyagoo leh waxba kuma kala duwanin baan keeni doonaa saas darteed qur-aankaas dad baa diidan ilaahay muuse inuu u dhawaaqay wa kallama allaahu muusaa diidan ilaahay hadalkiisii inuu muuse maqlayna diidan laakiin qur-aanku wuxuu isku raacay nabi muuse allaa la hadlay allaa u dhawaaqay alluu hadalkiisii maqlay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha lagu khasisee fadaa'ishiisa ambiyada uu la dheeraana hadalka ilaahay toos inuu u maqlay innii istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii wey rabbi marka uu dhawaaqay muuse xaggee joogay bilwaadi meel biyo mareenuu joogay almuqadasi la barakeeyey tuwa ahaa waa isla aayaddii fii suurati taaha ahayd id ra'aa naaran faqaala liahlihim kuuu inii aanastu naaran lacalii aatiikum minha biqabasin aw ajidu cala annaari huda falamaa aataahaa nuudiya aayaddaas ziyaada ay kur dartay min shaaطi'i ilwaadi alaymani toga iyo biyomareenka dhinaciisa midig baa looga dhawaaqay fi lbuqcati almubaarakati min ashajara goob barakaysanoo geedna ku yiilla ahayd ayaa muusa maxaa lagu yidhi innanii ana allaahu aniga allahoo kula hadlaya cidda kale ay ismateli kartee aniga allaha muusa ku dhihi karta isna ka rumaysan waayo waxaa laynoo sheegay marka haddaba aayaddani waadiga iyo biyo mareenkay tidhi aayaddaa kale waxay ku dartay inay waadiga dhinaciisa ahayd waadiga dhinaciisa inay ahayd oo weliba dhinac midiga ay ahayd aayado kale waxay inoogu dareen inay meeshaa buur ku tiilay duur la yidhaahdo oo jabal duur la yidhaahdo uu halkaa ku yiillay baa laynoogu daray oo ilaahay wuxuu yidhi wanaadaynaahu min jaanibi tuuri اlaymani waqarabnaahu najiya buurta dhinaceeda midig baan uga dhawaaqnay marka waa biyo mareen buurina ku kor taallo dhinaca midigtuuna ka taag lagala hadlay goobtan lagala hadlayna geed baa ku tiilay iftiin ka baxayey baa jiray iftiinkaasuu habeennimo dab u soo doontooo dab iftiimaya mooday markuu yimidna waa rabbi baa la hadlay subxaanahu wa tacaala aniga rabbi baan ahay astaan iyo calaamadana waa la siiyey suurat alqasasna ilakihi falammaa qadaa muusa alajala wasaara biahlihi aanasa min jaanibi tuuri naaran buurtii dhinaceeduu iftiin ka ka baxaya arkay marka waa buur dhinaceed tog iyo waadi biyo mareenana waa hoos maraa xaggay ku taal tilmaamo dheeraada yuu qur-aanku ka bixiyey oo lagu castaamayn karo meesha ay ku taal mar waxaa laynoo sheegay meel barakaysan weeye ilaahay baa mar kale ku dhaartay oo yidhi watuuri wa kitaabin mastuurin watuuri baan ku dhaartay waa meel maqaam weyn leh oo barakaysan oo buurna ku taallo biyo mareen waadi ana ku hoos yaallo maxaa intaa dheer oo astaan lagu garan karaa waxaa laynagu sheegay geedka zaytuunkaa aada uga baxa meeshaas wa shajaratan takhruju min tuuri saynaa'a tambutu biduhni wa sibqin lilaakiliin geeda subag lahoo saytuunkaa baa si fiican uga baxda haddaba waa meel dhul beereeda waa meel dooxooyinoo dhirto ay aad uga baxdo weliba geedkaasadii zaytuunkii aad uga baxa waay dhulkaasi tilmaanaan haddii la yidhaahdo asaxu alaqwaali waa waadi iyo buur qudus ku taalla weeye dhulkaasaana dhulkii barakaysnaa oo marar kale qur-aanku inuu barakaysan yahay ku tilmaamay qisada nabi muuse iyo qowmkiisa la xiriirta yaa qowmi idkhuluu اlarda almuqadasata alatii kataba allaahu lakum sida tafsiirka ugu saxsani midkaa weeye markii la yidhi waa dhul barakaysan cid weliba waxay doontay barakadii inay hesho markii la yidhi meeshii taariikh bay gashay oo dalxiis iyo dhaqaalaha ku jirana qolo walba iyagu inay isku leexiyaan bay bilaabeen saddex meelood baa isku qabsatay marka masar waxay ka shaqaysay googlo oo dhanna ay ka buuxisay tuuri saynaa ah, haddii la yidhi jasiiradda sinawey wey jamhuuriyadda masar bay ku dhex taallaayo buuraan la calaamadeeyey jabalu tuur iyo jabalu muusaa iyo magacyo badan baa loo bixiyey dalxiis baa loo sameeyey in dhaqaalo laga helo magacna lagu helaa loo astaameeyey waxaa qalin badan lagaga shaqaysiiyey min tuuri saynaa'ada qur-aanku sheegayo tambutu biduuni la yidhi inay jasiiradda siina tahay laakiin nasiib darro jasiiradda siine ee masar waa saxaro wey meel dhiri iyo saliidba dhalisaba ma aha saxaro weeye meesha barakaysanee la sheegay falastiinna waa isku qabsatay waa baytulmaqdis iyo waa naabolisna waa la isku qabsaday qolo waxay leeyiin jabalu tuur la yidhaahdo oo magaalada naabolis korkeeda ku yaalla weeye halkaasaa dadka in la soo jiido saliiddii saytuunkiina waa ka baxdaaye tanaa barakaysan suuqa lagu geeyo dalxiisna ha lagu soo jiitaa la yidhi qolona waxay laakiin sida culimmadu u badan yihiin dawaahirta nusuustuna ay u dhowdahay waa arro meesha barakaysan ee sharcigeennu baraka uu u sheegay waa qudus waay magaalaasaa nusuusta kitaabka iyo sunnadu magaalo barakaysan ku sheegtay iyadayna ahayd dhulkii galan la yidhi iyadaasaa ugu dhow jamaahirta mufasiriintana iyadaasay qabaan ay mareen qaarkoodna khilaaf uma sheegaan isla iyadaana weeye watiini wazaytuun wa tuuri siiniinna iyadaan baa loo jeedaa sida abiiciga basharkaa ah, wuxuu markii magac iyo sharaf laga doonayo ama manfaco baraka iyo diineed ama dhaqaale adduunye laga doonayana qolo walba ayadaa sheegatoo annagu ahaabay yidhaahdaan hadda markii la yidhi ardulxabasha loo hijrooday soo iskuma wada qabqabsanin suudaan waxay dhaheen meeshii laga soo degay buurtan suudaan iyo jasiiradda sawaakin bay ahaydoo saddex boqol iyo waxoogay kilomitir xeebta jiddo u jirta reteriyaankuna waxay dhaheen haggaa asmara iyo casab iyo musawac bay ahayd meeshii laga soo degey ethobiyaankuna waxay dhaheen maxadkashi ardulxabasha layidhi ardulxabashada kale waa xaggee annaga xagga iyaga weeyo maqale iyo meelahaas waay soomaaliduna waxay tihi annaga hagu noogu horreeyey islaamku duusan gaadhin madiinaba annaguna soo gaadhay hijiradii u horreysay meeshuu tegey magac iyo maamuuskii iyo sharafteedii ee qolo walba rabtaa iyadu inay sheegato wixii kastoo magac iyo maamuusle marka waa la wada sheegtaa somaydaana qabri sheekh hebel oo intaasoo meelood ku yaallo qolo walba barakadii qabriga sheekh hebel meeshaeeday ku taallaa leh zaynab qabrigeedu madiinana baqiicna waa kanaa lagu dhihi dimishikna isagoo weynoo la siyaartuu ku yaallaa masar qaahirana isagoo weynoo la siyaartuu ku yaallaa qolo walba meeshooda intay kuwo kale meeshooda aadi lahayeen barakadi iyo iyo dalxiisku waa ziyaaro diineed oo dalxiisa iyo mid dunyaa qolo walba inay sheegatay isku dayi meeshay waxaa ka dhaceen meeshayaday ahayd hadda tuurkani urdun way sheeganayaan waayahan dambena waxaa bilaabanaysa meelo sacuudiga ka mida in la yidhaahdo meelahaasuu ahaa qolo walba meesha waa sheeganaysaa markii wadaadadu qabrigada ziyaarada meelahay sheegan jireen dariiqo la maray lahayd kuwana ariiqa jugraafiya naqshad iyo aaaar waxay lagu sameeyaa la mari laakiin bahawadaade waxay mari jireen meel iyadoo la marayaa sheekhaba lagu riyoon jiray meeshiibaa qubad iyo ziyaaro looga samayn jiray kadibna qabrigiisiibay la magac bixi jirtay qabrigii sheekh bay noqon jirtay mararka qaarkoodna dariiqooyinku markay dowladd iyo magaalo yimaadaan ee dhul weyn oo wanaagsan in la siiyo ay qabsadaan rabaan qabrigii iyo masaarkii iyo qubaddii sheekh ay ku qaadan jireen markii dambena qabaa'ilkiibaa ku ilbaxayo markay magaalooyinka dowladda yimaadaan duqay reerka ku abtirsanayeen baa dhul lagu qaadan jiray saa darteed oday soomaali ku abtirsata qaarkeed oo shan magaalo mid walba qubad ku laad arki qubadda maxaa yaalla dhul ay reer hebel qaybsadeen markii dambu ku dambeeyey marka markii dhaqaalo lagu rabo iyo markii magac iyo maamuus lagu rabo iyo markii baraka laga rababa ama meeshii way bulaashaay oo meelo badan bay noqotaa ama meeshaay ku taallaa laysku qabqabsadaa iyo magacaa ciddii yeelan lahayd duurkan laysku haystana min haadalbaabin weeye waa wax abiici oo soo jiri jiray ilaa haddana jira dibna jiri doona way nacfi baa galay magac baa galay maamuus iyo taariikh baa gashay annagaa laabta garaacannoo idinka horreyna qolo walbay annagay ahayd inay meel walba tiraada wax iska dabiicioo saasoo kaleeta weeye iskuqabadkan la ysku qabanayo kadib ilaahay wuxuu yidhi markii loo dhawaaqay wixii loo diray ilaahay baa isu sheegay horta inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii baa lagu yidhi ani waxaa kula hadlaya allihii ku abuurtay wey mid kaloo la caabuda ma jiro aniga io caabud markii iimaankii iyo waxyigii alla la baray kadib baa risaalo loo dhiibay oo la yidhi nin khatar oo bala ah oo adduunkii rogay oo tuqyaan diini iyo dunyaba bogbadiyey dhammeeyey baa lagu dirayaa idhab tag ilaa fircawna fircawn maxaad ugu tegaysaa innahu isagu daqaa waa qooqay waa kibri baa layidhi nin kibray oo isla weynaaday oon waxuu rumaysan yahoon isaga ahaynba jirin wax isaga ahaynoo wuxuu ogol yahayba jirin ninkaasaa laguu diraya ninkaasi rabbinimiya on kownkana la maamulaa cidaan isaga ahayn uma oggolayn cid baa loo khuduucaayoo laysu dulleeyaa cidaan isaga ahayn uma oggolayn cid baa caqli iyo keeni karta cidaan isaga ahayn uma ogolayn cid baan khaldamin oon waxba ka hoos bixin cidaan isaga ahayn uma ogolayn mar wuxuu leeyahay inoo iman doonta ana rabbukum ulaclaa marna wuxuu leeyahay maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahan ani ahayn oo la caabudooo loo suduleeyo loo khuduuco idinma hayoon aniga ahayn marna wuxuu leeyahay maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad ra'yigayga mid aan ahayn idinma hayo ood raacdaan waxaan anigu keenana waxaan fiicnayn maba noqdaba maba khaldamaba ninka halkaa ay ka marayso baa loo diray oo ciidan haysta oo ummaddii haysta dadku haysta muxuu ka dhigay dad wada sacbiya oo qoortiiyo dabada u lula waaye fastakhaffa qowmahu fa inahum kaanuu qowman faasiqiin dadkii waa maskax fudaydsaday maskaxdiibuu ka xaday wuu isku dubaritay wuxuu isaguu yidhaahdaa xaadir sayidii waay ilaah baan idiin ahay waa waa runta rabbi baan idiin ahay waa runta anun baa ra'yi talale waa runta anigu ma khaldamo waa runta wax kastoo tidhaahdaba waa runta nibaaban hadalba lagu soo celin mayana aan aqoonin su'aal laga keenana aan weligii maqal wuxuu yidhina aan laga daba hadlin cid baa kaa sarraysa oo kula egna aan laguma agdhihin innahu tagaa wuu qooqay ninkaa u tag baa layidhi ambiyada iyo rasaa'ilku haddaba waxay xambaarsan yihiin adduunyada bini aadamka xadka aadamanimada ka baxa wax walbaa xari kastaba jaraay cidda xaqa xambaarsan xaqa geesinimadiisa iyo kalsoonidiisa yaa la rabaa inay hor istaagaan oo yidhaahdaan maya sidan ma aha kadib dadku ha ku daydaan dadku ha dhiiradaan haddii loo dhimanna isaga marka u horeysa madaxaa loo jaro nabi muuse meeshaasaa loo diray hase ahaatee nabi muuse dakano horuu qabayoo suurado horaa lagu faahfaahiyey ninbuu feer kaga takhallusay nabadnimada ka hor fa wakazahu muusa feer buu ku dhuftay faqadaa calayhi waaba kaga dadaamiyeyoo waa kaga takhallusayoo waa ku dhintay ninkii oo uu cararay darteed waa ku ka calaacalayo innii qaltabtu minhum nafsan fakhaafu an yaqtuluun dakaro horaan rabbi qabayo markaan tagaba in lay daldalaan laydilaan ka yaabi ha cabsan baa la yidhi annaga ku badbaadinayna wehel buu u baahdayoo wuxuu yidhi aniga hadalkani walaalkayo iga hadli og baa jooga oo haaruun la yidhahda fa arsilu maci rid an yusadiqunii mid garab ii ah oo waa runtii ii yidhaahda garab iyo hel baan u baahnay igu dar ha ku raacaa la yidhi idhab tag ilaa fircawna fircawn aad inahu fircawn aa waa kibro waa qooqay waa aayaddii rabbiga isla aayaddii fii suurati taaha ahayd idhab ilaa fircawna inahu طaqa qaala rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii wahlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii wاjcal lii wasiira min ahlii haaruuna akhii ushdud bihi asrii waashriku fii amri waa ka ilaahay baryaya kadibna laga aqbalaya markuu u tago ninkan kibray maxaan uga bilaabaa faqul waxaad ku tidhaahdaa hal laka ma doonaysaa ilaa an tazakaa inaad ka daahirsanto waxaan dembigan weyn eed gashay eed aadamihiina dulmiday allaha xaqi kugu lahaana aad dulmiday ee mid wax walba halka ugu fogaad ka gaartay warniyahu inaad ka toobaad keento ood ka nadiifowdo ood ka noqoto ma doonaysaa hadalka jilayciisa iyo macaankiisa fiiri oo waadiyaka aan ku baro ilaa rabbigaa rabbigaa aan ku baro oo fatakhsha aad ka baqdo waxay la mid tahay aayaddii kale hadalka nabi muusuu ku dhacayaa haaruunna waa ku lamaanyah walidaalika labadooda laga dhigay fii suurati taaha idhabaa ilaa fircawna labadiinnuba fircawn aada innahu taqaa waa qooqayo waa kibri faquulaa lahu ku dhaha qawlan layinan hadal dabacsan lacallahu yatadakaru inuu waansamo aw yakhshaa baqaa laga yaabaayo hadal wanaagsan oo dabacsan ku dhahadii iyo waxaa la mida faqul hal laka ilaa an tazakaa waahdiyayka ilaa rabbika fatakhsha saas darteed baa hadalga dabacsan asalku dadka markaad waxu sheegayso ereyga macaan wey ilaahay saas darteed waa ku yidhi waquuluu linnaasi xusna hadal wanaagsan ku dhaha udcuu ilaa sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ilaahay xikmad iyo wacdi wanaagsan oo erey macaana ugu sheego si tartiiba dadka ula hadal maxaa yeelay tartiibtu waxay tartaa waxaanay tarin xoogu fii صaxiixi muslim min xadiiثi caaisha in allaha rafiiqun yuxibu الrifqa ilaahay wuu u turaa dadka u turistuuna jecel yahay wayucطii calى الrifqi maa laa yucطii calى اlcunfi wamaa laa yucطii calى maa siwaah tartiibtu ilaahay wuxuu ku siiyaayoo dadka ku gaarsiiyaa waxaan qasab iyo qallafsanaan iyo ad adayg lagu helin iyo wax kala toona nin soomaaliyeedo ninkuu yahay waa la ysku qabsadaa hebel buwaye hebel buwaha la yidhahdaa marka laga soo tago oon raggii soomaalidee duuli jiray ee dagaalka ku xeeldheeraa meelana boqor iyo madaxda ka ahaa rag badanna madaxa ka tumay oo cadaadiyey oo cabsiiyey baa akhirkii laga sheegaa wax walba ku sameeyayo rag walaadhow iyo nadeer wuxuu kaga fiican yahay waan waaye xataa haddii lagu foorursado dad buuxoo wada ciil qaba unbaa kaa cabsadaye ereyga wanaagsan wax ka fiican ma laha idfac bilatii hiya axsan erey wanaagsan ku jawaab haddii lagu xumeeyo faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun waliyun xamiim saaxiib buu kula noqonayaa in yaroo dulqaadatood erey wanaagsan tiri baad colaad dheeroo wax badan jiidaysa kaga badbaadaysaa laakiin ciil yarood cadgoosa tiri baa colaad abuurantaa dab wax qoyan iyo wax qallalanba gubaysa saa darteed ereygaa qabow baa lala diray nabi muuse adiguna nabi muuse kama fadli badnid cid kastoo qallabsanoo oo joogtana fircawn kama kama dhib badna oo kama qooqiyo kibir badna adiguna nebi muuse kama daraji iyo makaana badnid saa darteed asalku ereyga dabacsan iyo xikmadda ereyga qabow ee macaan ee sida wanaagsan loo dhaho baa dhaguhuna dhegaystaan qalbigana u dhaadhaca sida asalka ah fa araahu nebi muuse markuu yimid ee intii uu ku yidhi buu wuxuu yidhi ma ilaahan aniga ahayn baad leedahay markaasuu yidhi haa rabbukum wa rabbu aabaa'ikum اlawaliin markuu muuse ku celceliyey iyuu wuxuu yidhi waan ku dilayaa nabi muuse wuxuu yidhi qaala awalow ji'tuka bishayin mubiin xujo haddaan kuu keeno xataa in waxaan sheegaya saxanyoo runya migiska dili qaala faatii bihi in kunta min asaadiqiin hadday runtaa tahay soo saar buhi miiska waxaad haysa caddaynayso soo dah fa araahu wuxuu tusay alaayadda caayaddii iyo calaamaddii alkubraa ay weyneyd halkan waxaa inoo tilmaamay aayado waaweyn iyo kuwo ka yaryar baa nabi muuse la siiyey duuduubkoodu iyo wadartoodu sagaal bay ahaayeen walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaatin sagaal aayadood baannu nabi muuse siinay sagaalkii halkan waxa waaweyn ee mar walba la soo celiya laba waaye toddobana waa kuwo yaryar toddobadaa kalee yaryarkihi fii suurati alacraaf baa lagu sheegay walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min ahamaraati abaar iyo xataa hadduu roob jiro dirtii oon midhaba soo saaraynin inta labadaa labay ahaayeen shanta kalena hal aayadoo ku xigtaa lagu sheegayoo faarsalnaa calayhim اطuufaana wاljaraada wاlqumala wاdafaadica wاddama toddoba kuwaas labada waaweyn ee loo jeeda halkani waa ushii iyo gacantii walidaalika markuu yidhi qaala walow ji'tuka bishayin mubiin qaala faatii bihi in kunta min asaadiqiin faalqaa casaahu faidaa hiya thucbaanu mubiin wanasaca yadahu faidaa hiya baydaau linnaadiriin labadaa weeye labada loo jeedo ee kuwa waaweyn ee la tusaya saa darteed aayaddu waxay ahayd ushii oo intuu u tuuro mas wax walba liqaya noqonaysa marka dambe uu qabtana ul noqonaysa wax raadoy ka tagtayna aan jirin waa tii xargihii saxarada eber ka dhigtay waay ay ku aqoonsadeen waxaani sixir iyo fal aadama inuu ka waya gacantana gaga waadkhil fii jaybika halkaa dhinacaa geli takhruj baydaaa iyadoo cad oo nuuraysa min hayri suu'in xumaati iyo baras ma aha nuur iyo iftiin bay la soo baxaysaa wadmum ilayka janaaxaka min arahb labadaa inay yihiin baa fiisu baa lagu sheegay fadaalika burhaanaani min rabbika ilaa fircawna wamaleyh fircawn iyo qowmkiisii laba xujo oo loo diray weeye labadaasaa si gaara burhaan loogu magacaabay labadaasaa loo jeedaa faaraahu wuxuu tusay aayata aayaddii alkubra ee weyneyd buu tusay oo gacantii iyo ushii ah markii la tusay ee uu arkay inay saas tahay fa kadaba waa beeniyey oo wacasaa waa amar diiday waa beentaa buu yidhi yeeli mayno intaasuu isku daray mana kaa yeelayno waxaad sheegaysana dhagaa dhegaysan mayno waxaanaad wadana waa beenta muxuu ku bedelay marin habaabin dee dadkii markii wax la arkay waa in la marin habaabiyo diidee la dhihi karo waxaa la yidhi waa saaxir yuriidu laba arrimood buu tilmaamay marka fircawn xilligaa sixirka aada loo yaqiinay sixirkaana laga dambeeyey marka waa inuu wax u ekaysiin karo oo dadka lagu leexiyo la helo cid kastoo wax meel haysata markii xujo lagu oogana inuu dalfiyo leexiya waa caadi inuu yidhahdaa saaxir baa tahay kow markaasuu meel kaleo tan iyo maanta taaganna uu taabtay wuxuu yidhi ninkan ma u jeeddaan sixirkan wuxuu ujeeddada u leeyahay inuu gaarana xil iyo xukundoon waay dhulkiinaas reer gaaruu markaa la hadlayaa iyo dad xilka iyo dowladda ku jira qowmiyadda muuse ka dhashay waa la addoonsan jiray dhib badanna waa loo geystay ilaa isaga ay ku yidhaahdeen uudinaa min qabli an taatiyana wa min bacdi maa ji'tana waa nala dhibo naftaa naloo keenay intaadan dhiman iyo markaa timidba waa qowmiyadda intii la dabagelay wiilasha laga wada gowrgowraco waay ee lagu shaqaysta ee lagu xamaasho dhabarkooda la garaaca la rarto mar qowmkiisii buu la hadlayaa marna dadkiisii dowladduu la hadlayaa wuxuu yidhi ninkan waa reer hebel reer hebeloo xilkii iyo dowladnimadii iyo awooddii iyo wadankii inay idinka xoogaan oo idinka qaataan raba wey cunsurka qabyaaladaa la kicinayaa nin xilka inuu haysta raba baasha qabyaaladana waa daarayaa kuwii dowladda manfaco ku qabayna waa lagu shidayaa iyadana baasiin baa la taabsiinayaa risaaladii la wadayna xukun iyo jagadoon baa loo leexinayaa ilaa maanta wax jira un soo ma dunia waaa ka socdaayey waxaa soo miidho wey kii qabyaalo dad ku kiciyaayey fircawn baa tilmaamay kii yidhaahda ninkani wanaagga iyo wax doonaye cadaaladda iyo xaqa raadinaya waa xil iyo jagadoonna fircoon baa asal u leh isagaa soo bilaabay ninkii yidhaahda reer hebel iyo reer hebel iyo dad manfaco haysta jagadiinna iyo kursigiinnaa loo socdaana isagaa soo bilaabay gara qayb ka mid a ah haddaba sababta qisada nabi muuse iyo fircawn loogu soo celcelinayo markii muuse yimid ee xujadii hor dhigay wuxuu yidhi ma yeeli mayno xildoon baad tahay xukunkaad rabtaan reer hebeloo soo duulay baad tihiin been weeye adna saaxir baa tah waan kula dagaalamaynaa sixirkii baan keenaynaa annagaa ku tusayna beentaa inay tahayoo saxaradii baan soo ururinaynaa waaweynayd meel markaasaa waxaa doodii dhex martay ahayd okay ballan inoo qabta waan yuxshara duxan maalin dharaar cad dadka la ysu keenoo dhan qolo walbana soo bandhigaan fagaaraha waxay hayaan weli kama dhaadhacsana waa wax sixir ka weyn koox saxara haddaad u keenta cagtaad marin kartaa baa ku jirta waxaa laysku waafaqay maalin ciideed sanad guuro la xusi jiroo fasaxayd oo bandhig ahayd qaala mawcidukum yowma ziinati wa an yuxshara annaasu duxan tii baa la ururinaya waa iman doontaa marka fakadaba waa beeniyey oo wacasaa waa diiday diidda kuma daynine khatar buu dareemay fircawn arrintan hadduu faraha ka qaada isagu ha beeniye dadka wargelaya weeye wax caddaynana waa la socotaa siyarsiyar bay u faafi sidii dab hulaaqay bay qabsan marka dambe gurigiisay ugu iman marka dambena way dabagedin intay yar tahay waa inuu ka hortagaa ka hortagu marka hore hadal iyo xujo inuu ku riixi kara isku daya wey hadday soco weydana faadh iyo faralaab iyo dil iyo daldalaad in la gala wey waa ninta aadamu hadda la sameeyo markii wax laga hortegayo sowmaa fircoon haddaba wuxuu sameeyey uma adbara waa jeesaday yascaa isagoo xoog u soconaya oo dadaalaya dagaal iyo abaabul iyo diyaargarow iyo ka hortag buu galay oo faxashara waa kulmiyey saxaradiisii iyo dadkiibuu meel isugu keenay oo fanaadaa waa u dhawaaqay fa qaala wuxuu yidhi ana rabbukum alaclaa aniga ana anigoo fircown ah buu yidhi yaa rabbukum rabbigiinni alaclaa ee sarreeyeah wax iga sarreeya ma jiro rabbi kaloo laydiin dooni ee rabbigu muuse sheegaya wax jira ma aha mar muusuu ku jeesjeesayoo wasiiru dawlihiisii buu la hadlay haamaan aha wasiirkii munaafiq ahaa ee dowladda u maamulayey dadkan isugu dubaridayey wuxuu hi yaa haamaan ubni lii sarxan lacallii aطalicu ilaa ilaahi muusa wa inii kaadiban mise min alkaadibiin muubtaan marna wuxuu yidhi yaa haamaan ubni lii sarxan lacallii ablugu asbaaba asamaawaati ablugu lasbaaba asbaaba asamaawaat faطalica ilaa ilaahi muusa wainahu la midna kaadiban midna meel kaadibina weydi haddaba beentiinay tahay laakiin bal kor kor baan aadiye bal wax dheeriisa aan soo daydaya ilaahuu sheegayo kuwa ilaah ma jira intayna dhahan soo saas maaha diyaaradaa la qaatay dayax gacmeed baa la qaatay dunida hawadaa la soo maray cirkaa loo baxay la soo waa ilaahaad sheegaysaan intayna dhahan soo intii fircawn maaha waa cusub maaha marka fircawn halkaasuu taagan yahay ana rabbukum ulaclaa faxashara fanaadaa waxay tilmaamaysaa wuxuu yidhi waa saaxir yuriidu an yukhrijakum min ardikum bisixrihi famaada ta'muruun maxaad ku talin lahaydeen buu hi madaxdii qaaluu arjih wa akhaahu wabcad fi lmadaa'ini xaashiriin yaatuuka bikulli saxaarin caliim saaxir kastoo aqoonyahanaa laguu keeniye dadka magaalooyinkaee wadanka ha lagu soo wareego ragga xul oo ugu sixir badan ha la keeno waa la keenay meeshii bay soo bandhigeen isaga waa khudbeeyey iyagiina waxoodii bay soo daayeen markay soo daayeen ee wuxuu isdhex yaacaya dadkoo khalkhalay arkeen muusena wejigiisiiyo indhihiisa yar cabsi ka dareemeen bay hadleen wa qaaluu bicizati fircawna inaa lanaxnu lgaalibuun cizada fircawn ilaa rabbikum laclaadii baa u taalla ilaahi fircawn baan ku dhaaranay rabbigii lu dhaaranayay wey inaa lanaxnu lgaalibuun waa adkaana yidhaahdeen amaa muuse inuu yar cabsaday ilaahay baa sheegay faawjasa fii nafsihi khiifata muusa waa baqay qulnaa laa takhaf ha baqin inaka anta lacala adaa ka sarraynaya maanta ushii baa lagu sii daayey wixiiba dukun daakun bay ka dhigtay way wada liqday ushiisii buu iska soo qabsaday saxaradii waxay ogaadeen de waxay yaqiineen buu ahaa waxaa taqaana markii wax dhacay inuu wixii yayin kale waad kala garan cilmikan ugu xun waa sixir baa la yidhi saaxiibkiisiina maalinkaas uu baxsaday faulqiya asaxaratu saajidiin qaaluu aamanaa birabbi alcaalamiin rabbi muusa wa haaruun halkaasay istaageen nimankii isagu uu keensaday ee xujada meesha uu soo dhigay iyagiibaaba gacanta taagay oo isdhiibay oo muuse u hoggaansamay shacabka inay raacaan baa laga yaabaa waa iyagana in la shaabadeeya marka markiiba hadalka ha la boobee fircoon inahu lakabiirukum اladii callamakum الsixra ina haadaa lamakrun makartumuuhu fi اlmadiinati ilka abeese hoosta ka xiriirsan baad haydeen saaxir buu ahaa macallinkiinnii weeye annagaad laba nooga isaga dhigteene hoostaad heshiiska haydeen hoostaad iska ogeydeen halkaa maxaad ka baratay ninka wax rabaay hal diidan maxaa la yidhi geeday ku xoqota mooged nin dawladoo ciidankii iyo dadkii ku intifaacayey daba didayey iyo warbaahintii gacanta ku hayaayey durba sheekadii waa la bedelay waxaa kalood ka badabaratay nin daaqi oo xaakima haddaad wadaad u fatwoodo tahay inta lagu buunbuuniyo waa intuu suu rabaa dhahdo maalinkaad dhahda si uusan rabin tuug baa taolaad baa dabada lagaaga dhufan saxaradii muxuu ku yidhi aamantum bihi qabla an aadana lakum ma anaydan fasax iga qaadan baad rumayseen oo ilaahayna rumaya fasax ka qaataa wuxuu rabaa xataa diintaada iyo iimaankaaga daaqiyadu inaad fasax uga qaadatuu rabaa war inagu taro kale ya arka waxaa la iskula xisaabtamay caqiidadaada iyo iimaankaa la iskula xisaabtamay niyadaa la ysku xisaabin marka hore qowl iyo ficil bay joogtay soo maaha markay meelaha qaarkood gaadho qalbigaaga iyo niyadaadaa laguu qabsan iyo iimaankaaga ina haadaa lamakru makartumuuhu fi lmadiinati litukhrijuu mina ahlaha mu'aamaradan iyo shirqoolkan waad is-ogeysadeen waa ka shaqayseen annagaad indha saraxaad noo samaynaysaan in xujo ka adkaatayah wax is-ogoo tuugo hoosta iska warqabay mucaarad hoosta iskaga xidhan baad haydeen durma sidee loo bedelay soo maarti low qaطicanna aydiyakum hadda xooggii waaye xujadii waailka beeshaye xooggiiyo handadaad waaye xabsiga ku gur kan waa la xiray kan waa ha la dilo weeye wadaadxumaa waa idin layn madaxaan idin guri cabsiin iyo xoog baa timid marka haddaad wadaad ahayd ood ninkan taaqiyada ee faasidkaa rabo u sacbinaysay maalinkaad ka leexato tiirkaa ku yaqaana xabsigaa ku yaqaana diliyo daldalaad baa ku taqaana xaakim taaqiyaa daba orod u sacbi waa ninkii raggaan baa lagu dhihi maalinkaa tirada waxbaa khaldanaya sidan ma saxna godkii rag la gelin jiray baa lagu gelin adigan soo soo waxa hadda jira sidaas maaha casharkan fircawn baa laga bartay qisada qur-aanka iyo tuqyaanka haddaba bara sababta loo soo celinaya qayb ka mida intaa markuu ku sameeyey low qaطicanna aydiyakum waarjulakum min khilaafin wala usallibannakum fii juduuci الnakli walataclamunna ayuna ashaddu cadaaban waabqa waa arki doontaan haddaana tiiran idinku deldelin oon isweydaar lugu iyo gacan idiin goynin waad ogaan doontaan muusahan miskiinka iyo aniga keebay tahay in laga cabsado la raaca jidkiisa buuqii makarafoonkii warbaahinta isagu uu watayna marka horeba waxay soo gudbinaysay ay u diyaarsanayd keliya markay saxaradu adkaadaan bay ahayd inta kale waxna ma aragto warbaahintu waxna ma aragto waxna ma soo duubto waxna ma tebiso lacalanaa natabicu saxarata in kaanuu hum bay ahaayeen hadday adkaadaan baan raacayna haddii laga adkaadana meesha kuwaba jirtabade warkaa lama sheego warbaahintu nama soo dayso weriyayaashuna ma tabiyaan dawlad sidanihi sidaa weeye weriyuhu waa wixii la rabuu sheegaa wadaadkuna wixii la rabuu fatwoodaa wasiirkuna wixii la rabuu ku shaqeeya maalqabeenkuna sidii la rabuu sameeyaa xoolaha ku bixiya dadkuna inta kalena waa ari ido oo daba socda oo la hogaamiyo wey marka fakadaba wacasaa uma adbara yascaa faxashara fanaada faqaana rabbukum lacla faahadahu allaahu allah u qabtay ku qabto u cidcadaabay nakaala alaakhirati tii dambe cadaabkeedii iyo waluulaa midii horeba laba macno way noqon kartaa labadaba ereygii hore uu yidhi ana rabbukum ulaclaa iyo midda dambe uu gadaal ka yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri labadii dartood baa loo ciqaabay iyo nakaala alaakhirati aakharada dambe iyo waluulaa adduunkaba aakharana isaga in la ciqaabay markii cadaabku soo degay fircoon wuu ogaa inuusan ilahayn muuse runtii inay tahayna waa ogaa qalbigiisa wuu ka ogaa waxaa ninka gaalkeed arkayso ee sanamka caabudaya ama ilaah ma jira leh yaqiinta firada qalbigihi wuu ogyahay kan doodaya wuu ogyahay inuu meel bannaan ku doodayo intooda badan walidaalikuu fircawn ilahi muxuu kaga sheekeeyey wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwan goormay soo baxdaa markuu arka inuusan taag iyo tabar haynin bay soo baxdaa nimankii asnaamta caabudi jiray faidaa rakibuu fi lfulki dacaw اllaha mukhlisiina lahu diina marka ilahay keligay baryaan falamaa najaahum ila albari banaanka markuu soo badbaadiyana idaa hum yushrikuuna halkooday ka sii miisaan fircawn markii duufaankii badda lagu sii daayey ciqaabkii yimid muxuu sameeyey aamantu anahu laa ilaaha ila اladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin u ka dhaqaaqay waxaan rumeeyey inuusan ilaah kala jirin aan ahaynkay reer bani israa'iil rumeeyeen aniguna waa isdhiibey goormo weye cadaab baa soo degay yowma yaati bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun amarat waay towba lama aqbalo alaana waqad casayta qablu wa min almufsidiin adoo hore u diiday oo adduunka saa u fasaadiyey maad u malayn hadday saa in lagugu badbaadin falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfakaaye jirkaaga waanu badbaadin naftaada maya fircawn jirkiisii ilaa hadduu yaallaa litakuuna liman khalfaka aaya aadamaha jiritaankiisa inta kaa dambaysoo dhan inaad wax lagu waana qaatiya astaanu noqoto qisadaadii laga sheekee adigiina waaka ciidi ku cuni mayso dhagaxna kala raaci maysid sidaa unbaad u joogi sidunbuuna u joogaa fircawna halkaas ku dambeeyey adduunkana waa lagu cadaabay oo duufaan baa lagu sii daayey aakharana waa lagu cadaabi oo cadaabkaasaa sugaya intaa markii loo sheegay waxaa la yidhi inna fii daalika arrinka la cibratan waana qaadasho lagu waayaa qaataa ugu sugan liman yakhshaa qofka ilaahay ka baqaya qisadan fircoon waxaa loo keenay iyo muuse inaan ka waayo ka faa'iidaysanno wixii dunida dhici jiray iyo dhaqankii ka jiri jiray iyo dadkii xaqa wadi jiray iyo intii diidi jirtay qisaska qur-aankana intaa unbaa loo keenaaba awaakhirta suuratu yuusuf waxaa ilahi subana wa tacala wakiil ahaa laqad kaana fii qasasihim cibrat liuli اlalbaab ma kaana xadiiثan yuftara qisaska ambiyada cibratan liuli اlalbaab dadka waxgaradkaa waxay cibro iyo waana u qaataan baa u sugan si guudna ilaahay wuxuu yidhi watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ciddii taqaana ee xogteeda haysa unbaa fahanto kuwaana qaadata waa ka waa la ydin baray haddaad caqli leedihiin cilmigii laydiin sheegiye kuwaana qaata inay cankabuud ahayd baan u mise run bay ahayd cankabuud maahayn tanna waxaa layna yidhi inna fii daalika lacibratan liman yakhshaa qofkii alla ka baqaya ya alla ka baqa ka baqitaanku muxuu u baahan yahay cilmigeedii iyo say ahayd sidan oo kale in lagu baray u baahan tahay kamaa fii suurati faatir inamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka qabsada addoommadiisa cidda cilmiga iyo aqoonta leh si uga cabsan lahayd tan aqoontii marka layna baray baa cabsi ilaahay inay keento inugu reebto laynaga doonayaa intaas marka la dhameeyey inta kale hal cashir bay noqon baan u malayn warkii baa inagu bataye baa laga sheekaynayaa fircoon soo qiyaamo ma diidin suganaan rabbi a dhihin inta rabbi diidday iyo inta qiyaamaa la soo sii karaa saari karaa diidan waxaa dunida hortooda ka muuqda ee tusaya jiritaanka rabbina tusaya awooddiisa soo saaritaanna tusaya baa laynoogu celin doonaa kadibna qiyaamadii baa lagu gebagabayn marka ay timaaddo dadku sidaa lagu kala dambayn doono iyo waxa la kala mudan doono sidii loogu bilaabaa loogu gebagabayn doonaa waa cashirkeena usbuuca dambaa subxaanaka allahu bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk